alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd waxaynu ku jirnay baabku sheeku kaga waramay aqsaamu alxadiid biictibaari wasuulihi ilayna waxaanaynu ku jirnay aqsaam alaxaad waxaa inoogu dambeeyey mashhuur soo ma ayib waxaynu nidhi mashhuurka waxaa jira mashhuur isilaaxiya iyo mashhuurun hayr hayru isilaaxi haye maxay kala yihin hmm. nacam hmm. mid waxaa la dhaha mashhuur isilaaxi midna waxa la dhaha mashhu mashhuurun ishtahara cala alalsina soo ma xadiis dadka carabkooda mashhuur ka ah laakiin markaa la eego istilaaxi muxadisiinta aan ahayn maxay aan ahayn mashhuur aan ahayn ee looga jeedo carabka ayuu dadka carabkooda ayuu mashhuur ku noqday dadka carabkooda ayuu mashhuur ku noqday qaarkiina xadiisba maha qaarkiiba qaarkiina mashhuurka mashhuur cala alsina qaarkii xadiis ahaan maba ansixinba ya waa mima ishtahara cala alsinati الnaas warawahu ay ay xadiis u haystaan ama u wariyeen weeyaan waay mashhuurka isilaaxiga waxaanu idhi waa xadiiska duruqdiisa طabaqaadka sanadkiisa طabaqada ugu yar imise ay tahay saddex matniga sida inoogu taalana waxaynu nidhi waa laga saxsan yahay oo sheekhu wuxuu sheegay maa kana fi aqali طabaqaatihi arbacatun aw akthar ama ma kana lahu طurq maxsuurat bihalaaثatin faakthar waxaynu nidhi cafwan ma kana lahu طurq maxsuuraة biakthara min halaaثa tacriifka noocaasa waxaa ka sawaabsan tacriifka ma rawaahu halaaثat faakthar ma lam yablug esh xadd twatur waa xadiiska abaqaa dabaqaadkiis sanadkiisa dabaqaadkiisa dabaqada ugu yare ay saddex tahay kuwa kalena ka badan yihiin kuwa kalena ka badan yihiin marka tacriifka aynu nidhi waa laga sawaabsan yahay matniga ku qoran waa qowl aqwaasha ahlulcilmiga ka mid ah oo isaga laftiisu jira oo mashhuurka lagu lagu lagu tacriifiyey laakiin waxa qowlka aladi istaqara calayhi alisilaax waxa weeyaan in la yidhaahdo ereybixintu siday ku istiqraartay muxadisiinta agtooda waxa weeye in la yidhaahdo mashhuur waa maa maa kana lahu turuqu maxsuurat bihalaaثatin fa akar maa lam yabluq xadda tawaatur xadiiska duruqdiisa iyo طabaqaadka sanadkiisa duruqda ay leedahay duruqda uu leeyahy ay ugu yar tahay saddex oo saddex iyo ka badan ah dabaqo kasta ay tahay saddex iyo ka badan ama dabaqada ugu yari ay saddex xun tahay oo aanay saddex ka yarayn kuwa kale ha kaba bataanbe xadda tawaturna aan gaadhin saasa sax wuxu uhi sheekhu alxadiisu alcasiizu mashhuurka markaa dee waxaa loogu bixiyey mashhuur lishuhratihi waa hagaag waxaa mashhuur loogu bixiyey lishuhrati waay <clears throat> ama liwuduuxihi caddaantiisaa loogu bixi alxadiis alcasiis xadiiska casiiska alcasiis waa noocii labaad ee axaadka waayo waxaan idhi axaadku muxuu u qaybsamaa mashhuur iyo casiis iyo iyo gariib hadhowta haddii lagu dhaha su-aal lagu weydiiyo lagu dhaha gariibku aqsaamtii mutawaatirkuu ka mid yahay soo maaha ya de waa inaad iska fahanto inaanu kamid ahayn wuxuu yihi sheekhu matnigaynu marka hore akrinaynaa alxaziizu alcasiizu xadiiska casiiskaahi huwa ladi wahuwa aladi kii weeye lay ka labaad waxa weeye min aqsaami alaxaad wa alxadiisu alcasiizu wahuwa ladi kii weeye laa yarwiihi aanu warinaynin wahuwa aladi kii weeye laa yarwiihi aanu warinaynin aqalu min itnayni aw halaaa ka aanu warinaynin weeyaan wahuwa aladi kii weeye laa yarwiihi aanu warinaynin aqalu min itnayn laba wax ka yari ma warinayaan aw halaasatin ama saddex wax ka yari ma warinayaan si ka lagu dhigo wuxuu yihi maa kaana fii aqali tabaqaatihi waa ka tabaqaadkiisa tabaqada ugu yeera ay tahay ithnaani laba aw halaasatun ama saddex tahay casiizu maru itnayni aw halaatha saasuu leeyahay sheekhu hadalkan macnihiisu waa maxay hadalkan macnihiisu waxa weeye xadiiska dabaqaadka dabaqadiisa ugu yari laba ama saddex tahay casiiz baa la ydhahda tacriifkanna waa tacriif laga saxsan yihi tacriifkaa uu sheegayna waa tacriif laga saxsan yihi waanu saxay mualifku tacriifkaanoo waxa weeyaan sharaxa ayuu ku saxay marka sawaabku waa inaad tiraahdo casiiz markaad tacriifinayso maa kana fi aqali طabaqaatihi ithnaani ama huwa aladi yarwi laa yarwiihi aqalu min ithnayni aw halaaثatinta meesha ka saaraysa waxaad odhanaysaa maa kaana fii aqali طabaqaatihi ithnaani faakar maa kaana fii aqali طabaqaatihi ithnaani fa akhar waa xadiiska طabaqada طabaqaadkiisa ugu yar duruqdiisu ay tahay yani labo iyo ka badan maxaa la iska ilaalinayaa inay maxay ka yaraato inay laba ka yaraato hadday laba ka yaraato casiis ma noqonay marka haddaad sida kale udhigaysana waxaad odhanaysaa xadiiska casiiska huwa aladi yarwiihi ama huwa maa rawaahu ithnaani fa akhar waa wixii laba iyo ka badani wariyaan ama huwa aladi laa yarwiihi fi aqalu min ithnayni saddexdaaba waad odhan karta hadalkana wuxuu ku kooban yahay tacriifka sheekhu as matniga uu inoogu sheegay ee sheegaya casiis in la ydhaha xadiiska dabaqaad dabaqaadkiisa dabaqa dabaqada dabaqaadkiisa ugu yari duruqdiisu ay laba yihiin ama saddex oo laba wixii ay ugu yaraadaan ama saddex ugu yaraadaan inuu casiis yahay isna waa laga saxsanya tacriifka saxdahay waa maxay xadiiska casiiska inuu yahay xadiiska dabaqada ugu yar dabaqaadkiisu ay tahay imisa ay laba tahay hadday halaase iyo ka badan noqoto mashhuur buu noqonaya waadix haddii dabaqada dabaqaadkiisa ugu yare ay laba tahay walow qaar saddexa qaar afara qaar shana qaar tobana qaar labaatana dabaqaadkiisaa kuba jiraanbe xadiiska casiis baa la odhanaya mar walba tirada yarbaa xadiiska magaciisa xukumaysa mar walba tirada yarbaa xadiiska magaciisa xukumaysa xadiiska aaxaadka ah oo haddii maalan dabaqaadkiisu shan dabaqa yihiin cala sabiil oo shanta dabaqo afar min toban ka badan yihiin laakiin hal dabaqo ay saddex tahay muxuu noqonaya mashhuur hadday sidaasoo kale uu shan dabaqo yahay oo afar dabaqo min labaatan ka badan yihiin laakiin dabaqo dabaqaadkii ka mida ay tahay maxay laba keliya ay tahay muxuu noqonayaa casiiz buu noqonaya wahaa kada tirada yar ayaa magaca xukunkiisa yeelanaysa id ilxukmu lilaqali ayay culimadu yidhahaa waay waxaanan kugu yidhi sanad kasta oo asaaniidda xadiiska ka mid a abtirsin kasta sanadka labaanagrin waa abtirsinta xadiiska soo maa sanad kasta oo asaaniidda xadiiska ka midii wuxuu leeyahay tabaqaad wuxuu leeyahy maxay tabaqaad ayuu leeyahy tabaqana sideedaba waxaa la yidhaahdaa dadka isku lodka ah ayaa dabaqa la yidhahdaa ee sifo wada wadaaga ya sida badanna maxay wadaagaan inay shuyuuq wax ka wada qaataan da ahaanna isku dhow yihiin casrina wada noolaayeen ma aragtaad tabaqaa la yidhahda hahe kutub baana laga alifayey dee kutub tabaqaat la yidhahda marka masaladaas saasaad ula soconaysa casiiskii maxaynu ku sheegnay huwa aladi laa yarwiihi aqalu min itnayni aw halaasantintu sax maaha ama inaad tiraa huwa aladi rawaahu inaani fi fi abaqati min abaqaatihi wa waa kaas ama inaad tiraa maa kaana fi aqali abaqaatihi ithnaani sidaana ti sidaa inaad tirahdo waay ay fa akaru laba iyo wax ka badan labaa ugu yar laakiin waxa weeyaan maa kaana fi aqali abaqaatihi ithnaani waa wixii abaqadiisa abaqaad abaqada abaqaadkiisa ugu yari laba tahay labo walow kuwa kale ha bataanbe alxadiisu alqariibu waxa weeya maa tafarada casiiska maxaa casiis loogu bixiyey culimadu waxay n casiiska laba jee laba laba midkood baa casiis loogu bixiyey ima linudratihi min caza yacizu bilkasri min caza yacizu bilkasri ay nadura waa yaraada ima linudratihi waa yar yahayba xadiiska casiiska amilada amiladiisu way yar tahay wujuudkiisuna uu yar yahay saa laga tilmaamaya casiiz waxaa kaloo culimada qaarkood casiiz waxaa loogu bixiyey likownihi qawiya bimajiihi min ariiqin bimajiihi biariiqin aakhar oo caza yauz ay qawiya facazaznaahumaa esh bihaaliin marka in qawiye macnaheedu ay tahayna waa laga yaaba oo la leeyahay labada ariiq way isxoojiyeen alxadiiu lariibu xadiiska ariibka idan labadaa sheeg qabso xadiiskii mashhuurka ahaa waa xadiiska dabaqaadkiisa dabaqada ugu yari saddex ay tahay saddex iyo ka badan hadday noqdaan ishkaal ma laha laakiin dabaqada ugu yari waa inay noqoto maxay waa inay saddex noqoto aqalu dabaqatin min dabaqaati waa inay saddex noqoto hadday kuwa kale ka bataan waxa weeyaan dhib male mashhuurku waa kaas casiiskuna waa maxay xadiiska dabaqaada daba xadiiska ay laba wariyaan oo dabaqad dabaqaadkiisa ka midihi ay laba ugu yar yihiin laba ay ugu yaryihiin hadday laba dabaqadood min laba noqdaan ama saddex dabaqadood min laba noqdaan dhib ma laha ma ha bacdu ahlicilm waxay ba yidhahdeen waa naadir jiddan in la helo xadiis fii jamiici dabaqaatihi laba ay wariyeen laba kasii wariyeen laba kasii wariyeen oo dabaqaadkiisa dhammaantood laba laba ah aan ka aanay kana badnayn kana yarayn waay ariibkuna waa xadii wlgariibu xadiiska qariibka ka saddexaad ee min aqsaam ilaxaadi waxa wey alxadiis lgariib xadiiska casiiska waxaa loo waxaa loo mihaaliyaa culimada qaarkood umihaaliyaan xadiiska macruufka ee aynu wada naqaanay mashhuurka laa yuuminu axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi wاnnaasi esh wاnnaasi ajmaciin xadiiskaasi ayay oo saxiixeynka ku yaala min xadiis anas bn malik ayaa ahlulcilmiga qaybo kamidi u miaaliyeen waxayna yidhaheen xadiiska abaqadii abaqaadkiisa abaqo kamida ah waa abaqatu saxaabe ah laba saxaabi keliya wariyey imsaa wariyey laba saxaabi keliya anas bin malik iyo abi hurayra radia allahu tacaala canhumaa sidaasay ahlulcilmiga qaarkood tilmaameen inuu abaqatu saxaaba laba saxaabin wariyeen abu hureyra eh, abu hureyra oo riwaayadiisu bukhaari ku taalo iyo anas bn malik oo riwaayadiisu ay ku taalo saxiixeynka muslim iyo bukhaari waay alxadiisu algariib ka saddexaad ee axaadka aqsaamtiisa qismiga saddexaad waa alxadiisu xadiiskii algariibu gariibka ah waa hagaag wa huwa xadiiska gariibka ma tafarada maa mid xadiis weeye ama khabar weeye tafarada uu la gaar noqday biriwaayatihi riwaayadiisa iyo warintiisa waaxidun mid ayaa la gaar noqday faqad oo keliya fii ayi abaqatin abaqad fii ayi abaqatin dabaqad oo min tabaqaati sanad ka ayuu hal qof la gooni noqday si kale haddii loo dhigo maa kaana fii aqali tabaqaati waaxid waa waxaa waa xadiiska tabaqaadkiisa tabaqada ugu yara ay tahay midho ay tahay ariib luuqahaan waxaa la idhaahdaa almunfaridu albaciidu can aqaaribihi wa qofka waageeniga ahe meelaan qaraabadiisii iyo iyo waddankiisii ahayn jooga ayaa hariib la yidhaaha ya de af somaaliana loo isticmaalnaa soo ma ninkaas waa nin qariibah ayaynu idhahnaa soo ma nin hariibah yani waddanka aan degenaynoo marti ku ah marka waxaa lagu leeyahay hariib isilaax ahaantaasi waa luqa ahaane cilaaqaana ka dhexaysa labadooda oo kutubteena dambaynu ku sheegi doonaaye alxadiisu alqariib waxa weeye waa xadiiska dabaqad dabaqaadkiisa sanadkaa ka mid a ah. ay hal hal raawi keliya wariyey raawi baa la tafaruday oo la gooni noqday xadiisku hadduu shan dabaqo yahay oo afar ka midihii ay maalan yihiin qaar saddex yihiin midi shan tahay midi lix tahay midi saddex tahay laakiin mid kamida ay hal tahay muxuu noqonaya ha qariib baa la odhanaya hadduu afar dabaqo leeyahay maalan oo afartaa dabaqo dabaqadi shan tahay dabaqadina afar tahay dabaqadina may cafan dabaqadii ay tahay afar midina saddex tahay midina shan midina laba tahay baan ujeeda dabaqada ugu sareysa ugu tirada badani waa afar ta xigtaa waa saddex ta xigtaa waa laba ta xigtaa waa midh xadiiskaas muxuu noqonaya mashhuur wala casiis wala ariib ariibuu noqonaya waxaynu nidhi xukunka maxaa la sii magac ayaa iska leh dabaqada ugu yar hadduu markaa xadiisku sanadkiisa dabaqaadkii sanadkiisa inta ugu badan uu noqdaba midh midh qura dee waa ariib a waa ariib qurbadiisu ay ay ay farabaratay culimadu waxay umiaaliyaan xadiis inama alacmaalu biniyaat dabaqatu saxaaba waxaa wariyey cumar khadaab qura ya waxaa ka wariyey calqamata bn waqaas allayfi keliya waxaa ka wariyey maxamed ibraahim ataymi oo keliya waxaa ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari oo keliya imise dabaqu mudh yahay imise dabaqu haribi afar buda yax ibnu saciid alansaari buu xadiiskaasi ka faafay oo dad aada u badani ka wariyeen iyo dabaqaadka ka dambeeya waxay noqdeen karatun kaira idan xadiiska waxaan leenahay waa xadiiun hariib xadiisun hariib waay isilaaxaadkani faaidada ay leeyihiin inaad garato waa maxay faaidada ay leeyihiin inaad garata waxa weeye hadhowto markay ahlulcilmigii xadiidka ka warramayaan ya ayaad waxaad fahmaysaa ahlulcilmigu isilaaxoodii iyo ereybixintoodii dabaraani baa xadiis wariyey markaasu ku yihi hada xadiisun gariib ya nacam ama xadiis buu wariyey markaasu wuxuu yihi tafarada bihi fulanun can fulan tafarada bihi fulan can fulan waxa wey waa xadiis gariiba ama caalim culimada ka mid ah wuxuu ku uri hada alxadiis lam yarwihi min aلصaxaabati ila fulanu wuxuu tilmaamaya inuu yahay inuu gariib yahay ayib hadhowba waxaa lagu yihi culimada xadiis baa la sheegay akhrajahu fulan wa fulan wa w wa wahuwa xadiiثu mashhuur bayna ahli اlcilmi ama hada اxadiis qad اshtahara biriwaayati fulani can fulani inaad fahanto isilaaxaadkii ahlulcilmiga ayaad ayaad faa'iidadu ay tahay ayay faa'iidadu tahay waay tafarudkiibuu qaybin doonaa sheekh idan waxaan nidhi xadiiska mutawaatirkaa sidaanu ugu soo qaybinay mutawaatir lafdiya iyo mutawaatir macnawiya ayaynu xadiiskii axaadka waxaynu ugu qaybinay saddex soo ma waxaynu ugu qaybinay mashhuur iyo casiiz iyo hariib waay hariibka culimadu istilaax kale ay u isticmaalaan buu sheeku halkan kugu baraya markay hariibka tilmaamayaan tafarud istilaax la idhaa bay isticmaalaan culimadu tanbiih buu ku uhi atafarudu keli noqoshada qof xadiiska la keli noqdaa yanqasimu ilaa qismayni buu uqeybsamaa laba qaybood taa intaanood labada qaybood fahmin waxaa ka horeysa inaad fahamto tafarudku inuu ka mid yahay inuu yahay isilaax culimada qaarkood ay u qaybiyaan markay xadiiska qariibkaa qaybinayaan isilaaxa ay qariibka laftiisa u isticmaalaan wey oo qaraabada iyo tafarudku algharaabatu watafarud waa labadii master soo maaha ya labada labadaas waxaa loo qaybiyaa waaa waa laba lafdi oo loo isticmaalo xadiiska qariibkaa tilmaantiisa oo marka lagu leeyay tafarada bihi fulan maala waxaa lagu yihi xadiisu inama alacmaalu binniyaat tafarada bihi yaxya bnu saciid alansaari can maxamed ibn ibrahim taymi ama waxa lu yihi tafarada bihi calqama can cumar calqama cumar kala tafaruday yani kelidii buu ka wariyey wey marka tafarudka waa lafdi kale waa isilaax kale ama lafdi kale erey bixin kale oo ay muxadisiin u isticmaalaan tilmaanta maxay tilmaanta qariinka ay u isticmaalaan way oo gariib magac ahaan bay u isticmaalaan ama qaraabo magac ahaan baa loo isticmaalaa laakiin markay ficil ahaan tilmaam u isticmaalayaan qaraabadii wuxuu dhigma tafarada bay isticmaalaan ma aragtaad waaya wuxuu sheeku ku yidhi atafarudu yanqasimu ilaa qismayn tafarud waa waa lafdi kaleo loo isticmaalo qariibka sheegidiisa wuxuu u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood oo labadaa qaybood muxuu yidhi tafarudun mutlaq tafarud la idhaha waa tafarud mutlaqoo sii daysan ya oo waa maxay tafarudka mutlaqa aan si yar oo dhow kuu fahansiiyo tafarud mutlaq waxaa loo isticmaalaa marka xadiisku dabaqada qaraabada qariibka uu ka noqday ay tahay dabaqatu saxaaba dabaqatu saxaaba mathalan waa maa waqaca atafarudu bihi fii asli sanad waa xadiiska tafarudkiisu tafarudku uu galay fii asli sanadi sanadka asalkiisa uu galay sanadka asalkiisu waa tabaqatu saxaaba oo halkuu saxaabigu ku jiro oo iminka maxaynu odhanaynaa culimada waxay ku odhanaynaa culimada qaarkood waxaad arki kartaa iyagoo kule xadiisu cumar khataab hada xadiisun fardun hada xadiisun fardun fard maxay ka dahay fardigii mulaq ahaa fardiga mutlaqaana waa xadiiska dabaqada midha qura noqotay ay tahay dabaqatu eesh dabaqatu saxaaba aslu sanad halkaas ayay culimadu ku tilmaameen waqad yastamiru tafarudu tafarudkii iyo inuu qofba qof kala gaar noqdaa wuu wuu maaragtay daa'imi karaa ila lmusanifi ilaa musanifka xadiiska soo saaray waxaa laga yaabaa maalan xadiiskaasi inuu ilaa iyo musanifkii soo saaray ilaa nebi maxamed dabaqaadkiisao dhami dabaqad kasta ay midhgeliyata ad oo saxaabigana uu taabici keliya ka qaatay taabicigana uu taabi keliya ka qaatay wahaakada xadiiska uu tafarudku galo dabaqatu saxaaba sida badan waxaa lagu mid idlaaqaa tafarud mutlaqa tafarud mutlaqa walow dabaqaadka ka dambeeyaaba kuwa taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta tafarudka ha kaba baxabe kol hadduu dabaqatu saxaaba ku jiro fardi mudlaqa loo yaqaana ama tafarudun mutlaq wa akharu maa yutlaqu caleyhi waxaa lagu iطlaaqo ay culimadu ku sheegaan ee ugu badanna alfardu lafdiga fardi weeye hada xadiisun fardun baa lagu odhanaya marka muxadisiin haddaad aragto iyagoo leh waxa weeyaan hada xadiisun fardun bimacnaa hada xadiisun tafarada bihi صaxaabiyun waaxidu weeye wa akaru maa yuطlaqu alayhi alfardu wa akaru maa yuطlaqu alfardu lafdiga fardiya weeye caleyhi isaga tafarud nisbiyaa jira tafarud nisbi waa maxay wa huwa maa waqaca tafarudu fi ahnaai sanad sanadka bartankiisuu tafarud ku galay oo xadiiskan shan saxaabi baa wariyey lix taabici baa ka qaatay lixdii taabici hal nin keliya ama saddex taabica ka qaato saddexdii taabici hal nin keliya xadiiska iyaga ka qaato dabaqada saddexaad ee min dabaqaati sanada ayaa xadiiska qaraabadii gasho xadiiska waa la fardi nisbiga ah. maxaa looga jeedaa nisbi marka dabaqadaa saddexaad la eeguu fardi yahay laakiin marka dabaqaadka kale la eego dabaqadii saxaabada tii taabiciinta kuwa ka dambeeya fardi maahe waa uu ka baxay qariibnimada ma aragta marka fardi nisbi waa saas wasumiya nisbiyan wawa maa waqaca tafarud waa wuxuu tafarudkii dhacay iyo kelinimo atafarud waa keli noqosho soo ma lakelin la kelinimadii uu la keli ahaa raawiga quree wariyey waxa ay gashay fii ahnaai sanadi sanada sanadka bartankiisa ama dhexdiisa meel sanadka aan asalkiisii ahayn ayay dhacday wasumiya nisbiyan waxaa loogu magacaabay likowni tafarudi tafarud ku dhicidda keli noqoshada ahaanta ay tahay xasala mid kusoo xaasila ama ku yimi binisbati ilaa shaksin mucayan marka shaksi mucayana loo eego oo aleyha xadiiskaasi marka hebel loo eego raawigaasi hebel qura xadiiskaa ka qaatay binisbati lifulan hebel nimankaa xadiiskaa ninkaasoo keliya ka qaatay ama shaksigaasoo keliya la tafaruday fi hadihi abaqa wain kaana alxadiisu xadiisku haba ahaado fii aslihi asalkiisa mashhuuran xadiis mashhuura ba ahaa xadiis mashhuura oo laga yaabo dabaqaadkiisa kale marka loo eego inuu mashhuur yaha la odhanaya xadiiskaa mashhuurkaa marka halkaa la joogo hebel baa xadiiskaa la tafaruday oo hebel kala tafaruday hadda la soco waa kelmad istilaaxiya oo uu rabo inuu ku fahansiiyo sheekh wa akaru maa yuطlaqu calayhi waxa ugu badanee magac ahaan loogu magacaabaana gariibun weeye halkan sheekh wuxuu ku sheegaya lafdigii gariib ee aynu u isticmaalaynay gariib oo dhan ayaa mar mararka qaarkood culimadu waxay qariib waxa ugu lafdiga lafdiga qariib iyo fardi labadaba waxaa loo isticmaalaa ti xadiiska qariibkaa tilmaantiisa ma aragta laakiin qariibna waxaa ku badan tafarudka nisbiga ah qariib baa loo isticmaalaa magacahaan tafarudka mutlaqaana fardi baa loo isticmaala waa faa-ida faqad laysa ilaa ha dhowin inaad fahanto ayuunbuu mualifku uu doonaya khulaasada halkan laga rabaa waxa weeye inaad fahanto aaxaadku inuu saddex qaybood uqaybsamo iyo saddexdaa qaybood waxay kale yihiin waxaa kaloo khulaasada laga rabaa ay tahay fard gariib alfaad kale u isticmaalaan culimadu markay tilmaamayaanoo waxaa a tafarud lafdiga la yidhaahdo tafarada weliba ficilkaa badan fardiguna wuxuu uqaybsamaa fardi mutlaqa oo waa markaas tabaqatu saxaaba qof kula noqoto ama fardi nisbiyo marka dabaqadan dabaqadii saxaabada ahayn oo dhexda ku jirta ama dabaqaadka kale a ah, uu qof la la gooni noqdo xadiiska culimadu fardi iyo gariib waa laba mustalax oo labadaba gariibka loo isticmaalo hase yeeshee fardina sida badan waxaa loo isticmaalaa qaraabadii aslu sanadka dhacday gariibna waxaa loo isticmaalaa sida badan qaraabadii ahnaau sanadka dhacday intaasi mafhuum mata ya inta la raba inaad qabato intaas ha sida badan muxadisiini markay xadiiska gariibkaa sheegayaan waxay isticmaalaan ficilka tafarada bihi fulan ama hada xadiiu tafarada bihi fulanu can fulan ya ama lam yarwihi can fulani ila fulan ma sidaas ayay inta badan isticmaalaan waanaad arki doontaa aqsaam xadiisi xadiiska min xayu lqabuuli marka laga marka laga eego xagga xadiiska in la aqbalaayo iyo waradi min xayثu alqabuul in la aqbalaayo iyo waradd in la celinaayo marka xaggaa laga eego xadiisku isna uu qaybsamaa isna uu qaybsamaa waay wuxuu yihi sheekhu qabuul qaafka waa la kardhagaya aqsaamu alxadiisi min xaysu alqabuuli waraddi qaafka waa la kardhigaya maxaa saalo leeyahay waxaa kale jira qabuul iyo qubuul waa laba macnoo kala duwan waay xadiiثun maqbuulun wuxuu u qeybsamaa laba qeybood marka xadiiska la eegaya inuu maqbuul yahay iyo inuu marduud yahay min xayu alqabuul wاlradd culimada qaarkood markay qismadan sheegayaan si kale idhahdaan waxay dhahdaan min xayu min xayu sixati waضacfi baa la qaybiya xadiiska xadiisku inuu saxiix yahay ama inuu inuu la xujaysanayo iyo inaan la xujaysanayn inuu saxiix yahay iyo inaanu saxiixayn inuu maqbuuliyo la aqbalayo inuu marduud yahay labaa loo qaybiya waxaa loo qaybiyaa maqbuul iyo marduud baa loo qaybiyaa ama saxiix iyo daciif baa loo qaybiya ama haabit iyo hayru haabit ayaa loo qaybiya ma aragtaad hay xadiidun ka e, qeybta koobaad waxa wey xadiidun xadiis oo maqbulun la aqbalaayo xadiis la aqbalaayo macnaheeda baa la aqbalaya maxaa looga jeeda waa xadiis la xujaysanaayo oo haddii aan wax maanic diida la arag lagu camal falaayo oo waxa weeyaan la aqbalayo wahuwa ladii kii weeyaan tarajaxa uu xoog batay sidqu lmukhbiri bihi qofka qofka war ku qofka qofka soo warinaya almukhbiri bihi qofka ku waramaye xadiis xadiiska qofkii raawiga ee warinayay runtiisii ay xoog badatay oo ay ka xoog badatay maxay waxa weeyaan khaiisii wa galaba calaa danni uu ka qaalib noqday hubuutu khabarihi khabarkiisa sugnaantiisa wa uu xoog batay calaa danni ay fi danni malaha mala ahaan uu xoog batay hubuutu khabarihi khabarkiisu inuu sugan yahay waa xadiiska cidda warisay wargaleen ay tahay somaali kugu waa xadiiska cidda warisay ay tahay maxay wargaleen warka looga qaateen ah warkiisu loo qaat la qaateen uu yahay oo marka laga eego xagga cadaaladda iyo diyaanada iyo diinta iyo dabdiga iyo xifdiga marka laga eego wargaleen ah saa awgeed muxuu kugu yihi waa kii uu xoog batay qofka ku warramaya ee sheegaya raawigiisu inuu runlo yahay runlow yahay malaha qaalibka ana khabarkiisu wargaleen uu yahay oo looga qaateen uu yahay ninkaasi xadiiska uu wariyo ya nin cadaaladiisa iyo diintiisa iyo xifdigiisa iyo dabdigiisuba sugnaadeen waa xadiisku wariyo kaa waxaa la dhaha maqbuul xadiisun marduud xadiiska marduudki waxa weeye huwa aladi lam yatarajax waa kii aanu xoog badanin sidqu lmukhbiri bihi ka warinaya runnimo runtiisu inuu run sheegayaa kii aanay raajix noqonin wey maxaa raajix noqday khilaafkeed soo ma waa kii uu raajix noqday qofka warinaya inaanu run sheegaynin walam yalib walam yaklub aanu aali walam yaglib inay tahay baan filaya walam yaglib aanu ka qaalib noqonin cala danni ama ama fi cala danni ay fi danni xagga malaha aanu qaalib noqonin thubuutu khabarihi khabarkiisa in la aqbalo waa waa xadii waa warka uu wariyo qof aan wargaleen ahayn ama warkiisu inuu sugan yahay aanay malaha qaalib ku noqonin si kale haddii loo dhigo waa maa lam tatawafar fiihi shuruud الصixati wala اlxusni waa xadiiska aanay waxa weeyaan ku dhammaystirmin shuruuddii sixada iyo shuruuddii xasannimadu toona oo shuruudda sixada iyo xasannimadu way noo iman doonta dadka wax waa wararka sheega waa aqsaam waana maraatib haddaynu xadiiska halkan dhigno bal warka dadka u nimaadno dadka warka sheega ee war soo wariya waa aqsaam qof baa warka uu sheegaa kama kacdo uu yahayoo dadku ay ogyihiin qofkaasi qof wargaleena hadalkiisu miisaaman yahay waxa uu sheegaya iska hubinaya oo aada iyo aada isaga soo shaandhaynaya oo markaa waxa weeyaan wax aanu hubin mooye wax kale aan inaanu sheegin baa lagu bartay waxaa kaloo lagu bartay qof run badan inuu yahay hadaa waa mid midna waxaa lagu bartay inuu inuu dadka runta sheega ka mid yahay laakiin marmar ay dhacdo inaan waxaanu run ahayn uu sheegay umuu kasin beenta e eh, laakiin run buu moodayo deedna waa iska wariye waa iska qaata kaasina waa mid warkiisa laakiin runta u badan isna waa mid mid kale ruwaadda ka midi waxa uu sheego inta runta ah iyo inta beentaa ah, inta beenta abaa ah badan wuxuu arkaba wuu sheega wararkiisa badankooda waxbaa ka soo noqda iskama hubiyo saddexdaa nin hadhow warkay kuu keenaan muusinaanaya waaryaadha saddexdaa nin warkay kuu keenaan muusinaanaya saddexdii ninba waxay kuu keeneen war iskhilaafsan keed keed warkiisa qaadanaysa ninkan run badanaha ah ee aan lagu baranin war qalada inuu sheego lagu bartay inuu warka aada isaga hubiyo soomaalidu waxay dhahan hebel waa war galeen waa nin warkiisa tixgelin uu leeyahy bay dhahan soomaalida walihaada oda haddaad la sheekaysato mararka qaarkood ama la fadhiisato waxaad arkaysaa war baa loo keenaya wuxuu leey war yaa sheegay se hebel baa sheegay waar inaga hubiyo inaga hubiyo saas dhan waar inaga hubiyo midna waxaa la odhanaya hebel baa sheegay markaasuu leeyahay ninkaa warkiisu warka hadduu hebel sheegay waa war jira warka hadduu hebel sheegay waa war jira ya marka dadku isku mid maaha sidaasoo kale ayaa dadka xadiiska nebiga sala allahu calayh wasalam wariyeyna ay maraatib u tahay akhbaartooda fa kaana minhum waxaa kamid ahaa qaar dee warkooda aan lagu noqon culimada waaa ka waxaa ka mid ah culimadii xadiiska warisay rasuulka sala allahu alayh wasalam rag haddii uu war sheego oo labaatan qof khilaafaan labaatankaa qof aana cibro lahayn ya labaatankaa qof aana cibro lahayn oo la haha fulan waa waa musxafun riwaadda nin kamida ah waxaa loo bixiyey saacia asaacia de waxaa laga yaaba inaad yaabto saaciada maxaa utaqaanaa bele samada balaayo samada kasoo dhacday sama asaaciqa maxaa loogu bixiyey wax ka baxsadaa ma jiraan waa qardhab waxba kama baxsanaya ragga qaarkood baa la yidhi hebel waa musxaf musxafka qur-aankaa waxmaa lagu dari karaa waxmaa laga dhibi karaa sidaa musxafku uu uu u yahay mid ilaa shan buu ninkaa xifdigiisu mid ilaa u yihi nin wax ka fakadaan maa rawaadda xadiiska waxaa ka mid a rag yidhi maa samictu shay-an axbabtu an yucaada calaya shay mar maan maqal oo ma jeclaysan in mar labaad laygu celiyo sidaa aanu maqle buu khalaas mar damba kama baxsanay iyo ninka hadda waxaad u sheegtay markaad ka dhaqaaqda dad kusoo noqoto ka odhan horta muxuu ahaa isku mid bay noqonaya a isku mid noqon maayaan labadaas faannaasu maratib ayuha annaasu maratib fi lxifd saa awgeed baa khabarkoodii maraatib u noqday qaar waxaa jira cagsiga ah qaar waxaa jira dee culimadu ay yidhahdeen kuwaas waa beenawaasiyo a de kuwa warkooduna isna dee meel shishu qabanaya marduudkaanu ku bira marduudkuna waa maraatib saynu arki doono idan hadalka koobe eh xadiiskii mar kalaynu qaybinay waxaynu u qaybinay maqbuul iyo marduud min xayu alqabuuli wاradd ama min xayu الصixati wالضacfi waaynu biin ayaynu u bixinayna waxaynu u qaybinaa صaxiix iyo iyo daciif ha saxiixuna maraatib buu noqonaya dadka caafimaadka qabaa miskooda martabad ba ya nin baa cararayo dee garanaysa laakiin sixadiisu waa boqol kiiba sideetan nin kale boqol shan iyo sideetan mid kale boqol sagaashan mid kale boqol shan iyo sagaashan mid kale boqol boqol haaulaai kulluhum waa kuwa caafimaad qaba lakin halum fi daraja waaxida sidaasaa saxiixuna maraatib u noqon doona kadalika dadka daciifka wuxuu ka dhigay ma qof xanuunsanaya dadka xanuunsanaya ma ismurtabad keliya mid baa dhulyaala mid baa sariirta un ka kaca mid baa in yar socon kara mid baan qaadmaynba mid baa bukaan socda soo maha bukaan socodka laftiisa maraatiba soo ma saas kale ayaa daciifkuna maraatib unoqon doona marka waa saa ufahanto waa inaad saa ufahanto subxaanaka allahuma bixamdi laa ilaha illa anta astafiruka